بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله وأما التعريف فالمراد به العالمية وأما التعريف تعريفك فالمراد أجادد به أي بالتعريف تعريفك لولا جادا العالمية عالمية وي وتمنع وي ey hiya wa tamnacu way mancini alcalamiyatu calamiyadu asarfa sarfiga ayay mancin maca wasnilficli wasnu ficil micii ayay mancin wadaalika tusaale ka axmeda iyo wixii lamid ah weeye wayaziida waka yaziida yaziid iyo wixii lamid ah weeye wa maca alcadli ay wa tamnacu way mancini alcalamiyatu bay mancin maca alcadli ayay mancin wadalika tusaale ka cumara cumar iyo wixii lamid aweeye wazufara wakazufara zufar iyo wixii lamid aweeye wamaca taaniisi aygo tamnacu way mancini alcalamiyatu calamiyadu asarfabay mancin maca taaniisi taaniis micii ayay mancin kamaa taqadama sida inoo soo horumartay wa maca tarkiibi aygo tamnacu way mancini alcalamiyatu calamiyadu asarfabay mancin maca tarkiibi tarkiib micii ayay mancin tarkiibkii almasjiyi laysdhexgeliyey ee laysku dhalaaliyey wmaca alalifiay wa tamnacu way mancini alcalamiyatu caalamiyadu asarfa bay mancin maca alalifi alif maceed ayay mancini wanuuni iyo nuun maceed alifta iyo nuuntoo azaa'idatayni zaa'idatayna wadalika tusaale kamaa fii cuhmaana waa sida cuhmaan oo kale wa maca alcujmati ay wa tamnacu way mancini alcalamiyatu caalamiyadu asarfa bay mancin maca alcujmati cujmo maceed ayay mancin kamaa ay kaladii sida ya'ti uu iman doonaa bayaanuhu cadayntiisu sida cadayntiisu aynoo iman doonto oo kale wa ama tarkiibu tarkiib falmuraadu ujeeddada bihi ay bitarkiibi tarkiibka loola jeedaa atarkiibu weeye tarkiibkaasoo almasjiyu laysku dheehay oo laysdhexgeliyey tarkiibkaasoo almakhtuumu lagu khatimay bikayri weyhi kelmadda weyhi waxaan ahayn loo dambaysiiyey wadaalika tusaale ka baclaba ka iyo wixii lamid ah weeyi wa xadra mawta ka xadra mawta iyo wixii lamid ah weeye walaa yamnacu mancin maayo atarkiibu tarkiibku asarfa sarfiga mancin maayo ilaa maca alcalamiyati calamiye maceed mooye wax kala mancin maayo wa ama alalifu aliftii wanuunu iyo nuuntii alifta iyo nuuntoo azaa'idataani dheeraad ah fa yamnacaani alifta iyo nuuntu way mancini asarfa sarfiga ayay mancin maca alcalamiyati calamiye maceed ayay mancin wadaalika tusaale ka cimraano iyo wixii lamid a wa cuhmaane iyo wixii lamid a weeyi wa marwaane iyo wixii lamid a weeye wa maca sifati ay wayamnacaani way mancin alifta iyo nuntu asrafa bay mancini maca sifati sifada maceeda ayay mancin bishardi allaa taqbala inayna aqbalin shardinteed bay ku mancin asifatu sifadu ataa'a ta inayna aqbalin wadalika tusaale ka sakraana waa sidii mid waxa weeyaan sakraan mid sikraansan ah mid daandaansan weeyaan wa ama alcujmatu cujmadii falmuraadu ujeedada bihaa ay bilcujmati cujmada loola jeedaa an takuuna waa in ay tahay alkalimatu kelimadu min awdaaci alcajamiyati cajamiyadu waxa ay dejiyeen waa inay tahay wadalika tusaale ka ibraahiima weeye wa ismaaciila wa ka ismaaciila weeye wa isxaaqa wa ka isxaaqa iyo wixii lamid ah wa jamiicu asmaai lmbiyaai wa jamiicu asmaai alambiyaai ambiyada magacyadooda dhamaantood acjamiyatun cajami weeye waa mid cajami loo nisbeeyey ilaa arbacatan afar mooyaane wahiya arbacadaasi muxamedun weeyi wa saalixun weeyi wa shucaybun weeyi wa huudun weeyi sala allahu alla ha amaano calayhim ayaga wasalamaha nabadgelya ajmaciina dhammaantood wayushtaradu waxaa la shardiyaa fiihaa ay fi lcujmati cujmada dhexdeeda waxaa la shardiyaa an yakuuna inuu yahay baa la shardiyaa alismu ismigu calaman calam inuu yahay fi lcajamiyati cajamiyada dhexdeeda calam inuu ku yahay baa la shardiyaa walida walishtiraabi dalika shardintaa calamnimo la shardiyey aawadeed ayaa surifa la sarfiyey lijaamun lijaam baa la sarfiyey waa xakamee wanaxwuhu iyo lijaam wixii lamida wa an yakuuna wayushtaradu waxaa la shardiyaa fiiha ay fi lcudmati cudmada dhexdeeda an yakuuna inuu yahay alismu ismigu inuu yahay zaa'idan mid ka korarhsan alaa alaatin ay alaa alaaati axrufin saddex xaraf inuu ka badan yahay ayaa la shardiyaa walidalika ay walidalika alshtiraai shardintaa la shardiyey ismigu inuu ka kororhsanaado saddex xaraf aawadeed ayaa surifa loo sarfiyey nuuxun nuux baa la sarfiyey wa luutun luutna waa la sarfiyey wa ama sifatu sifadii fatamnacu way mancini ay hiya sifadu asarfa sarfiga ayay mancin maca alaaati ashyaaa shay aalo saddex ale jirkood bay mancin maca alcadli cadlila jirkiibay mancin kamaa taqadama sidii noogu soo horumartay fii mathnaa wa fii thulaatha sidii noogu soo horumartay wa maca alalifi wanuuni alif iyo nuunla jirkeed ayay mancin bishardi an takuuna in ay tahay shardinteed bay ku mancin asifatu sifadu calaa wasni faclaana inay tahay multabisan xaalow yahay faclaan wa bishari baad soo qadaraysaa wa bishardi anlaa yakuuna inaanu ahayn shardinteed ayay waxa weeye mancin muanahuhu ay muanahu faclaana faclaan muanakiisu calaa wasni faclaanata faclaanata wasankeeda inaanu ahayn wadalika tusaale naxu sakraana mid daan daansan iyo wixii lamid ah weeye faina muanahahu ay faina muanahu sakraana sakraan muanakiisu sakraa mid daan daansan wey gabadha soo cabtay wanaxu nadmaanin nadmaan iyo wixii lamid ah munsarifun mid sarfoomi weeyi lianna mu'anathahu ay lianna mu'anathu nadmaani nadmaan mu'anadkiisu dhadigiisu nadmaanatun weeyi idaa kaana marka uu yahay ay huwa nadmaan ma'khuudan mid laga soo qaaday min almunaadamati isla fadhiisi wa maca wasni lficli wasnulficilnici ayuu mancini wa maca wasnilficli wasnulficli la jirkeed ayay mancini sifadii sarfiga bishardi an takuuna inay tahay shardinteed bay ku mancin calaa wasni afcala wasanka afcalaa inay tahay walaa yakuuna wa bishardi an laa yakuuna inaanu ahayn shardinteed ayay ku mancin muanahuhu ay muanahu afcala afcala muanaskeedu bitaai multabisa mid ku dhahan bitaita wadalika anahu axmara waa mid guduuda nincaas faina muanahahu ay faina muanahu axmara axmara muanakeedu xamraau waa la odhanaya de oo bilaata wanahu armalin armalin iyo wixii lamida armal wanahu armalin armalin iyo wixii lamida munsarifun mid sarfoomayo wey lina muanahahu ay lina muanahu armalin armal muanakiisu armalatun weeyde muanakiisa armala armal waxaa la ydhahdaa alrajul aladi la marata lah waa ninka aan xaas lahayn baa la ydhahdaa armal waxaa kaloo la ydhahda alfaqiir ninka faqiirka baahan baa armal la ydhahda armalatu otaa lagu darana almar'atu alati laa zawja laha waa gabadha aan zawj lahayn waqad tudlaqu cala almuxtaaja gabadha baahanna waa lagu magacaabaa markaa armal muanadkiisii baa ta wata wayajuuzu waxa banaan sarfu gayri lmunsarifi maalaa yansarifka sarfintiisa ayaa banaan litanaasubi liajli tanaasubi munaasabin aawadeed loo sarfiyo ka qiraa'ati naaficin naafic akhrintiisa weeyaan uu akhriyey salaasilan uu akhriyey qawaariiran qawaariiran uu akhriyey oo wuxuu munaasabinayaa dehe wa ahlaalan wa saciira ahlaalan iyo saciiran ayaa munsarifa kuwaas uu munaasabeeyey marka walidaruurati shicri shicir daruuradii aawadeedna waa loo sarfin karaa maa laa yansarif daruuratu shicirna waayahay waxaynu ku guda jirnay baabkii maala yansarifka ayaynu ku guda jirnay markaa waxaynu soo qaadanay jam siiqatu min taaljumuc waynu soo qaadanay waxaa kaleynu soo qaadanay wasnu ficilkii waxaa kaleynu soo qaadanay cadligii waxaa kaleynu soo qaadanay taniifkii bianwaacihi ama tanii bilif ha noqdo ama tanii bigayr alif ha noqdo halkan tacriifku wuu ka bilaabaya wuxuu yidhi tacriifka ujeedada looga jeeda waa caalamiya buu yidhi waayo waxaynu naqaanaa macaariftu inay toddoba yihiin ama ay lix yihiin lixdii midkeed tacriif looga jeedaa adaba marka kelmaddaasaa meesha imanaysa lixdii midkeed tacriifkan looga jeedaa waa uu ku dhacayaa tacriif in ina hor yaalla caawo wuxuu ku dhacayaa buu ku yidhi caalamiyadii buu ku dhacayaa waayo mudmaraada iyo asmaau ishaaraadka iyo asmaau lmawsuulaadku waa mebni waa mebni ismiga maalaayansarifkuna waa mucrab saddexaas halkaa ma mare ka soco macrifaynta lagu macrifeeyo wax al iyo macrifaynta lagu macrifeeyo idaafo waxay keensadaan ka hayru munsarifka ah laftiisa in lagu jiro kasro maalinsaria maxaa laga ilaaliyaa alna waa laga ilaaliyaa haye idaafana waa laga ilaaliyaa dee labadii laga ilaalinay may ku dhacaysaa maanta tacriif waxaa looga jeedaa labadaasina loogama jeedo maxaa soo hari keliya calam baa soo hadhay marka soo ma markaa tacriifka inoor yaallo waa ama tacriifu ku yidhi calamiye sidaasaa looga jeeda mudmar loogama jeedo ismi ishaarena loogama jeedo ismi mawsuulna loogama jeedo waaba mabniyaad maalansarifkuna waa mucrab alkii ku macrifoobay loogama jeedo kii idaafo ku macrifoobay loogama jeedo waayo laba waxay keenayaan wuxuu keenayaa in lagu jaro maxay waxay keenayaan in lagu jaro kii maalansarifkaa laftiisa in kastana lagu jaro markaa tacriifka waxaa looga jeedaa calamiye ayaa looga jeeda calamiye ayaa maanta looga jeeda garanay haddaba caalamiyadaasi waxay la mancisaa lix bay la mancisaa lix ayay la mancisaa lixdaasi saddex waa mushtarak oo calamka iyo calamiyada iyo iyo wasfiyadu ka dheeey ayay ka dhexeeyaan saddexna waxaa mukhtasla ah calamkaa mukhtaslaa ah. calamka ayaa mukhtasla ah. marka wuxuuna yidhi waay wuxuu la manciyaa calamku wasnu ficil waa la manciyaa haddii la helo ismi calama wasnu ficilna uu ku jiro waxaa la odhanaya waa maalaa yansarif sarfigana waxa u diiday baa la odhanaya maxay calam maca wasni ficli ayaa la odhanaya sida axmed iyo yaziid oo kale sida axmed iyo yaziid dee labaduba waa waxa weeyaan waana calam wasnu ficilna waa ku jira waxaa kaloo u la manciyaa cadliga cadliga xalay soo baranay labaa loo qeybinaya cadlun xaqiiqiyu wa cadlun taqdiiriyu cadliga calamku ula manciya waa cadliga baan idin xalay waa cadliga taqdiirigaa ah weeyaan cadliga taqdiirigaa ah wey haddee la helo ismi calama cadlina uu ku jiro maxaa la odhanayaa waa maalaa yansarif maxaana u diiday calam maca alcadli baa la odhanaya sida cumara iyo zufar oo kale waxaa kaloo u la manciyaa taniif macnawiy faqad taniiu lafdiyu macnawiyun markaa ka dhexe ee taniiu macnawiyun baa afar shardi lahaa haddee la helo ismi calama taniina uu ku jiro maxaa la odhanayaa waa maalaa yansarif baa la odhanaya marka waa maalaa yansarif baa la odhanayaa sida fatimata zaynaba dalxata abi hurayrata ya xamzata waka maxaa la odhanayaa waa maalaa yansarif maxaa u diiday in la hoos dhigo oo kasre lagu eedhaabo calam maca taniis baa la odhanaya calam maca taniis baa la odhanaya waxaa kaloo uu la diidaa tarkiibka masjiga ah sida marartu bibaclabaka maxaa kii loo odhan waayey waxaa loo odhan waayey waxa ku jira calam maca tarkiib waxaa kaloo uu la diidaa ziyaadatu alif wa nuun ziyaadatu alif wa nuun taa lafteedana waa la diidaa oo maxaa la odhanayaa cuhmaano oo kale weeyaan waa calam maca ziyaadati alif wanuun baa la odhanaya waxaa kaloo ula diidaa cujmo sida isxaaq oo kale ama ibraahima oo kale waka ama fircawna oo waa kuwaasna iyaguna waa la midunde fircawna haamaana qaaruna yajuuja majuuja ilaa kuwaasi waa maxay waxay noqonayaan iyaga laftoodu maxay waxay noqonayaan waa cajabi yidhahdaan culimadu waaya markaa wuxuu la mancinaya intiiba uu kuu tiriyay dee lixdaasu la manciya wuxuu ku yidhi wasnulficil cadli taniid tarkiib maziya siyaadatu alif o nuun cujma lixdaa maxaa la manciya calamka ayaa la manciya haddaba lixdan saddex ka waa khaas saddex ka waa mushtarak wasnu ficilka kowdhaa cadliga ziyaadatu alif o nuun saddexdaas waa maxay waa mushtarak yaa wadaaga calamna way la manciyaan sifadana way kula manciyaan laakiin taniiska iyo tarkiibka iyo cujmada yaa gaar uleh caalamkaa gaar ulade wa hadihi halaau tamnacu lcaalam wadaada tarkiiban wa asmaa alcajam kadaka taaniisun bima cadda alif fain yudafa yati bacda alsurif halkaynu kusoo marnay camriidigii on kusoo marnay maynan gaadhin mala waay camriidigaynu kusoo marnay waka intii ba adana kuusii qaadaadhiga qaar badan kuusoo sheegay soo ma intii naga dhineed bu adana sii sharaxaya wuxuu yidhi tarkiibka waxaa looga jeedaa waa tarkiibka masjiga laba shardi baa loo xadhigaya laba shardi baa loo dhigaya tarkiibku wuu fara yahay tarkiibkan loo jeeda waa tarkiibka masjiga ah tarkiibka masjiga ah tarkiib masjigo maxaa tahay waa kullu smayni jucila isman waaxida waa laba ismi oo laga dhigay ismi keliya waa lasdhexgeliye waa lasku dhe waa lasdhexgeliye waa kullu smayni jucila isman waaxida waa laba ismi oo laga yeelay ismi keliya ismi keliya weliba kalabaad la dejiyey halkii taawtaaniidka halkii taawtaaniidka halkii taawtaaniidka waayo taawtaaniidka waxaa ka horeeyaay uu kor dhigan yahay sooma waa sidaasi oo kale isaga laftiisa juska hore waa la fadxinaya juska hore waa la fadxinaya ayna laba xaraf mid kamidi u dambayn haddii ayna u dambaynin muctalan biya haddii aanu ahayn ama nuuni ayna u dambinin hadduu muctalan biyana oo sida macdi kariba oo kale dee noqon maayo iska reemaysaaba sooma markaa juska hore akhirkiisa waa la fadxinayaa haddii ayna ya iyo nuuni ayna udambaynin waayo tacriifkiisa horta ma garanay tarkiib masiya maxaa la dhahdaa waa kullu smayni jucilaa isman waaxidan waa laba ismi oo laga yeelay hal ismi keliya waa la isdhexgeliyey garanay masji buu inoogu qaydeye waxay naga baxaya murakabka idaafiga murakabku hadduu idaafi yahay u inaga baxay waayo murakabka idaafiga qaybta dambeda idaafa waa la jiraya iyada qaybta horena bixasab alcawaamil baa loola dhaqmaya murakabku hadduu yahay murakab isnaadiya tusaale ficil iyo faaciliyo mafcuulbadna inu buxisay taabata sharan ficil iyo qaama zaydun baadna inu buxisay maxaad samaynaysaa culimada qaarkood culimadu waxay leeyihin waa mebni waaba mebni bay leeyihin qaarna wax lame waa min baab alxikaaya bay leeyihin markaa murakabka waxa shardiga inuu noqdo almurakab ama atarkiib almasji inuu noqdo murakabkii idaafigii iyo kii isnaadigii baa inaga baxay culimay shardi labaad baynu udhiganaa shardiga labaad waa maxay almaktuum bigayri weyhi kelmadda weyhi a ah waa inaan lagu khatimin ina u dambaynin kelmadaasi baclada ka iminka mayadaa udambaysa xadramawto mayadaa udambaysa waa maya hadii kelmadan wayhi la ydhaahdaa ay u dambayso waxaa la samaynayaa fainahu mabniyun al ashari sida asharka ee mashhuurka ah waa mebni oo kasradaasa lagu bininaya kasradaasi ayaa lagu binaynayaa ah, siba weyhiga camra weyhi iyo waka khaala weyhi iyo kuwa yowgaa wey markaa tarkiibkoodnu isla garanay la tahay waxaa la idhahdaa waa kullu smayni jucilaa isman waaxidan waxaana shardi u ah inuu yahay tarkiibku tarkiib masji ah inuu yahay baa shardiga waxay naga baxay tarkiibka idaafiga ah iyo tarkiibka isnaadiga waxaa kale oo shardiga ah, kelmadda weyhi inayna ugu dambaynin haddii ay ugu dambayso sida asharka ah waa mebni waa mebni mayna basidayn marka eraabadkiisana wuxuu noqonaya ilaa dhowr qowl baa ku jire qowlka ugu asharsan ee ugu caamsan waa in la yidhaahdo juska dambe la marka jaa baclabaku dhaaytu baclabaka marartu bibaclabak marartu bibaclabaka saasaad odhanaysa sidaasi ayaad odhanaysa qowlkaasa ugu mashhuursante qowlkaasi ayaa ugu mashhuursan haadihi xadara mawtu zurtu xadara mawta marartu bixadara mawta saasaad ohanaysaa marka maxaana u diiday calam maca tarkiib markaa labadan kelmood soo la isku dhex geliye eega asalka hore baclun buu ahaa baclun waa sanamka magaciisa ayaa baclun la odhan jiray kaana liqawmi iyas calayhi salaam atadruuna baclan wa tadaruuna axsana alkhaaliqiin sida qur-aanka ku sugan bakina ismu saaxiibi haadihi lbalda bay ahayd kadibna maxaa laga yeelay ismi keliya laga soo qaado waa la isdhex geliyay maxaa la yidhi bacla baka baa la yidhi xadar iyo mawt bay tan xadar iyo wa mawtun bay ahayd kadibna iyagana ismi keliya laga soo qaaday waaya maxaana la yidhi xadara mawta baa la yidhi markaa tarkiibki waan fahnay la ta tarkiibki waynu fahnay caalam udmura la manacneeya taana ku dhegsanaada waa tarkiib masjiya weyhina aan loo dambaysiin halkaasuna isaga kaga baxnay ka soco wuxiina yidhi alifta iyo nuuntuna waxay sarfiga la manciyaan maca alcaalamiya iyadoo mushtarag sifadana way la manciyaan calamkana way la manciyaan calamkana way la manciyaan zaa'idataanka maxaynu ku garananaa waaye waxaynu ku garanaynaa bay idhahdeen culimadu laba xaraf wax ka badan waa la saaxiibto saddex xaraf laba xaraf wax ka badan o saddex xaraf iyo afar xaraf iyo wixii kasii badan waa inay raacdo aliftani aliftani waa inay raacdo haddii ay raacdo waxaynu xukumaynaa laba xaraf wax ka badan inay ziyaado baynu xukumaynaa inay ziyaado ayaynu xukumaynaa waaya sarfigana calamka ayay la mancisaa laakiin marka calamka ay la mancinayso waxaynu odhanaynaa waa mutlaqan mutlaqan weeyaan mutlaqan maxaynu ka wadnaa sawaء kana اsmu calى wasni faclana aw ficlana aw fuclana muhallath alfa tuu doonaan ama fuclaan ha ku yimaado ama faclaan ha ku yimaado ama ficlaan ha ku yimaado fada kaa saa doontid u xarakeeyo haddii ziyaadatu alif wa nuun ay calam la mancinayaan fadooda shardi maa xaraka gaara in la xarakeeya saddexdii xarakaba way marayaan marwan aye cuhmaan aye cimraan taqulu marwana ataa kirmana waraxmat ullaahi calaa cuhmaan xariir baan ugu tegi doonaa insha alla waa muthalath alfa isagu ee xarako gaara hala xarakeeyo fadiisa lama oranayo waa la fadxin karaa waa la damin karaa waana la kasrin karaa waxaad ka warantaan kelmadda haddii ay kala jiidanayaan laba asal asal wuxuu keensanayaa ziyaado asalna wuxuu keensanayaa cadamu ziyaada sarfi iyo cadamu sarfi u banaayin shayaan ka warramay shayaan shayaan laba asal baa kala jiidanaya labada asal maxay yihiin shayaan haddee laga keenay min shadana shadana haddii laga keeno bimacnaa bacud ah de insarafa munsarif u noqonaya limaada dee nuunta ayaa asala nuunta ayaa asala haddee min shaata laga keeno shaata oo bimacanaa ixtiraqaana lam yansarif waayo waa liziyaada marka liziyaada weeyaan waxaa lamida xasaan waxaa lamida cafaan kuwa yawgaasaa lamida xasaan haddee min alxusni laga keenay dee waa munsarif laga keenay min alxisina dee wuxuu noqonayaa maxay lam yansarif baa la odhanaya cafaan haddee min alcufuna laga keenay dee nuunka asal haddee min alcifati laga keenayna dee asal maaha soo ma kolkaa xaggaasaa la eegaya ka soco sifadana way la mancisaa buu alif wa nuun markaa maxaynu nidhi ziyadatu alif wa nuun waa maxaa lagu garanaya hadii la dhado waxaad ohanaysaa laba asr wax ka badan waa ina raacdo oo saddex iyo wax ka badan waa inay raacdo marka ay la mancinayso sarfiga calamka waxay noqotaa fadeeda wax xaraka ah in la saaro looma shardiya waxay noqonaysaa muthalath alfa ama fatxa saar ama damo saar ama kasro saar cimraan cuhmaan marwan saa doontid dhe ka soco ziyadatu alif wa nuun haddii shaygaasi ay galeen calam aanu ahayn sifana aanu ahayn maxaa la samaynayaa dee munsarif yuu noqonaya sacdanin oo kale weyaan sacdanin sacdanin waa ismu nabtin bay leeyi nabaad buu magacu yahay marjanin baa lamid a waa jawharta teeda yareed baa marjaan la dhada ayaa marjaan la dhada dee sifana ma aha calamna maaha kuwaas munsarifa noqonaya marka maxaa shardiya inuu shaygani calam yahay ama uu yahay ama calamu yahay ama uu sife markaas mancinaya labada mid kamid a ah hadii laga waayo calamnimo iyo sifanimo dee munsarif yuu noqonaya munsarif ayuu noqonaya waxa kaloo ay la mancisaa bu yidhi maxay sifada way la mancisaa laakin sifada marka ay la mancinaysa wuxuu yidhi allah taqbala ta ta waa inana aqbalin isaga insha allahu tacaala inoo sharxi doono marka aynu sifada gaano oo wuxuu u jeedaa sifada marka ay la mancinayso sifada marka ay la mancinayso shuruud baa loo dhigi doona shuruud ayaa loo xidhi doonaa halkaasaan kaga sharaxnaa markaynu gaadhno sifada markaynu socono halkaana taa kaga bax ujmadii baa timiday ujmada maxaa looga jeeda ujmada wuxu yidhi waa inay tahay min awdaac alcajamiya cajami waxuu dejiye waa inay tahay bui oo min awdaaci hayr alcarab waa inay tahay min awdaac lfusi ha noqoto min awdaac aruum ha noqoto min awdaac alhindi ha noqoto ama kayrkood ba ha dejiyaan carabuni kelmaddan waa inayna dejin maxaa lagu garan karaa u idin qoraya kitaabka waxyaala lagu garanayaa jira waxyaalaha lagu garanaya kelmaddani inay cajami tahay waxaa kamid ah binaqli laimati laha aimadu inay inoo soo naqliso oo ay ina yidhaahdaan kelmadani waa cajami sida abi cubayd oo kale oo loo daba fadhiistaa luqada waxaa kaloo lagu garan karaa bikhuruujiha can wasni lasmaai fi lisaan lcarabi asmaada awsaantooda shay shay kasta wuxuu ku yimaadaa wasan isaga u gaara sooma inay asmaa'ada wasankeeda ay ka baxdo sida ibrahim iyo ismaaciil iyo kuwa yowga waxaa kaloo lagu garan karaa bian yajtamica fiiha min alxuruufi ma laa yajtamicu fi kalaami alcarabi inay kelmadan ku kulmaan xagga xuruufta kalaamka carabta waxaan ku kulmi karin jim iyo sad kelmad keliya kalaamulcarab kuma soo heli karti iyagoo ku kulmay jim iyo sad wada socdaa kuma kulmaan jim iyo sad wada socdaa kuma kulmaan sida sawlajan oo kale sawlajan waayahay qaaf iyo saadna kuma kuma kulmaan baan ujeedaa qaaf iyo jimna kuma kulmaan sida manjaniiq oo kale manjaniiq oo waxyaalaha lagu lagu tuuro eh, dhagax ayaa la dhahdaa manjaniiq kuwayaal fara badan baa lagu gartaa ilaa xagga hoose idin kasii wadwada marka dhowrkaasa nagaga filan binaqlil ahimati laha ahimadu inay noo soo naqliyaan ama wasankii asmaada inay ka baxdo ama maahe kelmadin inay ku kulmeen xagga xuruufta kalaamka carabta waxaan ku kulmi karin way waxyaalahaasa lagu garan karaa haddaba shuruudba jirta shuruud baa loo dhiga shuruudda loo dhigaa ismigan cajamigii marka uu mancinayo sarfiga waa laba shardi an yakuna alismu calama fi lcajamiya marka hore cajamiga uu ahaaba cajamiyada dhexdeeda waan calam ku ahaa ajamiyada dhexdeeda he waa inuu shaygani calamu ku ahaa oo dee ama shay mucayana inuu ku dhacayay wey haddii aanu jamiyada dhexdeedaba calam aanu ku ahayn waa la yska sarfinayaa lijamun waa ajami de ajamiyada dhexdeedaba calamkumu ahayne waxaa la yidhaahdaa waa ismu jinsin lilaala alati tudacu alati tudacu fi fami lfarasi waa xakamaha waa ismu jinsi marka marka nakiru ahaa ma wuxuu ahaa ismu jinsi bu ahaa calanba mu ahaynde maadaama ajamiyada dhexdeedaba aanu calam ku ahayn dee carab dhexdeedna ku noqon maayo saxiix walalah markaa maalaa yansarif soo geli maayo munsarif iska noqonaya waa la sarfinayaa shardiga labaad ismigani waa inuu ka kororsan yahay saddex saddex xaraf waa inuu ka badan yahay saddex xaraf wax ka badan waa saddex xaraf haddii uu noqdo cajamina uu yahay munsarif iska noqonaya munsarif iska noqonaya munsarif ayuu noqonaya walidalika nuux iyo luut de waa asmaa nebi sooma haddana he waa ajami laakin maxay noqdeen saddex xarafbay noqdeen maxay waayeen shardigaa an yakuna zaa'idan calaa alaaati axrufa bay waayeen markaa maxaa la odhanayaa de qur-aanka waad ku aragteen isagoo munsarifa waa la sarfinaya marka markaa asmaa'ada ambiyadu dhammaan waa wada cajami ilaa afar mooyaane bu inaydi afarta waxaa lagu darayaa saddex kale ayaa lagu daraya nuux iyo luut iyo shiif baa lagu daraya oo intaa maxaa loogu daraya shardiganay waayeen de iyaguna shardigan <laughs> inuu saddex xaraf ka korsan yahay ismiga ajamiga ah ayay waayeen alaa ina asmaa nabiyiina sabcatu laha sarfu fi icraabi man yatanashadu fashithun wanuuxun uma hudun wasaalixun shucaybun waluutun wanabiyun muxammadu intiiba halkaa kugu sheegay iyo nuux iyo huud iyo saalix iyo shucayb iyo luud iyo muxamed intaasi waa maxay bu ku ley waa carab bu ku leya intaasi iska ilaali intaasi wuxuu ku yidhi afar ka midii waa carab saddexda kalema cajabiba ha ahaadaane laakiin shardigii bay waayeen shardigii bay waayeen markaa toddobadaas ma iska xifdeesa fashiithun wa nuuxun uma huudun wa saalixun shucaybun wa luutun wanabiyu muxammadu sun shan lahna waa lagu jamciya sun shaml haddaad xifdi kari weydid baydka sun shaml intaana waa lagu jamciya sun waa saalix nuunku waa nuux shamlah maxaa kuu soo gelaya shucayb iyo shiid miimka maxaa soo gelaya muxamed laamka luud hada huud mayn intaasu ahayn sun shamlahna waa lagu jamcin karaa haddaad baydka xifdin kari weydid haddaad baydka xifdin kari weydid waay marka ismiga cajamigina maxaynu udhignay waxyaalihii lagu garanay saddex arrimood baynu ka sheegnay waxaynu ka sheegnay binaqli aimati laha aimadu inay noo soo naqliso waxaa kaleynu ka sheegnay bikhuruujiha can wasni asma fi lisani lcarabi waxaa kaleynu ka sheegnay bian yajtamica fiiha min alxuruufi ma laa yajtamicu fi kalaami lcarabi saddexdaasaynu ku gaabsanay laba shardi baa loo xidhaa an yakuna alismu calaman fi lcajamiya markii horeba cajamnimada waa calam ku ahaa shardiga labaada loo dhigaya wa an yakuna zaa'idan cala halaaa saddex araf waa inuu ka badan yahay halkaa kaga baxa ajamigiina intaas wayna daysay marka maxayna daayey calamka wixii lamancinayo halkaas inu kaga baxnay sheekh macali sharaxaadeed wax ku laaban ma jiro calamka maxaa la manciyaa lix baa la manciya haye calam maca wasn lficli marartu bicumara calam maa kahore maxaan iday calam maca cadliya waa marartu bcumara calam maca taaniif marartu bialxata wa faatimata wa zaynaba eeyo haysta gacmaanta ila saba inoo tusaalayaasha inoo hayada aye calam maca tarkiib marartu bibaclabaka calam maca ziyaadati alif wa nuun marartu bcuثman aye calam maca cujma marartu biibrahima calam maca wasn اlficl marartu baxmeda maxay noo laaban waxba miya waa imse marka waa sideed sooma waa sideed tusaale weyan marka waayo taaniidka dee tusaalayaashaas ay ka soo baxayan taaniitu nafsiyun taaniitu macnawiyun taaniitu nafsiyun macnawi tusaalayaasha saasay kugu bateen marka caalamkii halkaasaynu kaga baxnay caalamkii halkaasaynu kaga baxnay shuruudahoogina waan soo sheegsheegnay halkana sifadii buu doonaya inuu ka galo wuxuu yidhi sifadu sarfiga waxay la mancisaa saddex shay cadli bay la mancisaa ayu cadlin alcadlu taxqiiq waa kii xaqiiqigaa soo ma mise waa kii taqdiirigaa waa xaqiiqigii sheekh la socdade matna iyo hulata alif iyo nuun way la mancisaa iyagana alif yo nuunna way la mancisaa shardi baynu haddaba udhigana alif yo nuun markaynu soo soconay caalamka ma shardi baynu udhignay haddaba halkan markaynu joogno shardi baynu udhigana sifadu waa inay tahay faclaana bifatxi lfa fadu waa xarf sarfigaynu ku baran doona xarafka ugu horreya fa bay u yaqaanaan fada eega ilahay inbaas waafajiye faclaan eega xarafka ugu horeeya fa ma hadduu doono laambu noqon kara wuxuu doono noqon kara fadu waa xarafka ugu horeeya fa la dhao inay kor dhignaata markay sifada la mancinayso alifta iyo nuuntu ziyaadataynkii haye sida sakraano oo kale cadshaano oo kale khadbaano oo kale saxiix walala shardiga labaad mu'anadkiisu ta waa ynaanu aqbalayn ilay faclan waa mudakerkii maaha mu'anadkiisu ta waa ynaanu aqbalayn mu'anadkiisu hadduu ta aqbalayo munsarif u noqonaya muxuu noqonayaa munsarif u noqonaya haye markaa eeg madmuum alfaa sifaatka waa ka mid fa'da waa la godi karaa oo waa la arkay sida curyaanin oo kale curyaan mana tilmaanayn mayna sifayn laakin waa munsarif limaada mu'anadkiibaa curyaanatunade curyaanatun gabadha maxaa la odhanaya curyaanatun baa la odhanaya marka eeg shardiga fahma waa inay maftuuxa alfaa tahay alifta iyo nuuntu marka ay la mancinayaan sifada waxa loo shardiyaa sifadu inay ku sugan tahay wasanka ah faclaan oo bifadxi lfaaya waa hal shardi shardiga labaad muanafkiisu waa inaanu ta ku dheehnayn ta waa inaanu ku dheehnayn mayna laba shardi ayn markaa eeg waa la arkaa isaga oo sifadii fa'da loo goday laakiin muanafkiisaa ku yimaada isagoo ta wata waa curyaan curyaanatun isagoo maksuurulfaya ka warama laa yuujadu fi sifaat sheekh isagoo maksuurulfaya laa yuujadu fi sifaat ifaatka laguma helinba lama helinba iyada markaa fatxun baynu haynaa soo ma iyadioo damaana muanadkeegii baa ta wata isagaioo kasraana laa yuujadu fi sifaat baa lagaa yidhi sifada lagamaba helo wuxuu kugu tusaaleeyey sakraan sakraan waa ninka gabadhi maxaa la odhanaya sakraa baa la odhanaya markaa mata bay wadataa may maadaama oo ta ayna wadan maxaa u diidaa la odhanaya sakraan marka ziyaadatu wasfi maca ziyaadati o nun baa la odhanaya waayo sa baa laga bifatxi labada shardi baa laga helay muanadkiisina ta ma shardi baa loo xidhaa labada shardi baa iska ilaalinaysa wuxuu ku yihi nadman nadman waxaa la dhahdaa min almunaadamati baa laga soo qaatayo wa aljuluusu cala sharaab marka sharaabka la fadhiisto sheekada la wada sheekayste lagu dul caweysimo ayaa ayaa la dhahdaa maxay ayaa la dhahdaa nadman la dhahdaa waa munsarif buu oo muxaa munsarif ka dhigay naadamahu munaadamatan wanidaama jaalasahu cala sharaab saasuu qaamuuska odhanaya waa munsarif waayo muanadkiisii baa nadmaanatun ah gabadha nadmaanatun baa la dhahdaa marka muanadkii muna taa ku dhehmayn maadaama muanadkii uu taa ku dhehmay munsarif baa laga dhigayaa waa munsarif weeyi waa haddee laakiin munaadamo laga soo qaatay haddee laakiin laga soo qaatay naadim oo bimacnaa nadmiya hadday murugo tahay hadday murugo tahay sarfoomi maayo maala yansarif u noqonaya waayo labada shardi baa laga helayaa ninkii waa nadmaan waa mid murugoonaya gabadhiina waa nadmaa baa laodhanaya waa mid murugoonaysa wey waa mid murug waa haddee min anadmi laga keenay oo naadim u yahay bimacnaa naadim haddii u yahay weeye halkaana maxaynu ku fahnay sifadu waxay la mancisaa cadli cadligu waa cadliga taxqiiqiga waxaa kaloo ay la mancisaa ziyaadatu alif wa nuun sifada laba shar baa markaa loo xidhaa waa inay biwasni faclaano tahay oo bifatxi lfaaya muanadkeeduna ta waa inaanu ku dheehnayn saxiix wala la wasnulficil bay la mancisaa wasnulficilkana shardi baynu uxidhanaa shardigaynu uxidhanaa markuu sifada kula mancinayo waa maxay waa inuu afcal yahay afcal ufaycilna wuu ku iman karaa siduu sharxinu qoraye afcal waa inuu yahay haye muanadkiisu ta waa inaanu ku dheehnayn labadaa shardi baa loo xidhaya isagan tusaale waa axmar oo kale de axmar waa ninka casba muna afcal ahayn aswad axmar abyad saasaad odhanaysa haye muanafkiisi haddaba waa maxay gabadha maxaa la odhanaya ma xamraanatunba la waa maxay muanafkiisu xamraau sawdaau baydaau saasaa la odhanaya soo ma saasaa la odhanaya kuma dheehno kolkaa wuu la mancinaya markaa labada shardi baa isagana loo xidhaya labada shardi waa maxay inuu biwasni afcal ku yimaado iyo muanafkiisu inaanu ta ku dheehnayn armalatu armal ka waran armal muna biwasni afcal ayn muxuu ku mancin waaye waaye wuxuu ku mancin waayey muanadkiisaa taa wato armalatun baa la yidhaahdaa sidaa ula socda halkaana maxaynu kaga baxnay wasnulficilkii marka ifaduna saddexdaasay la mancisaa waa cadli cadli waa cadliga taxqiiqiga aliyo nuun markay la mancinasana ifad laba shardi baa loo dhigaa biwasni faclan waa ina too bifatxi lfaaya muanadkiisuna waainuna tah ku dheehnayn wasnu ficil markay la mancinayso ifadu laba shardi baa loo dhigaa biwasni afcala waa inay tahay muanadkiisuna ta waa inaanu ku dheehnayn marka labaa mushtarig noqday saddex baa mushtarig noqday wasnulficil iyo ziyaadatu alif wa nuun iyo cadliga saddexna calamkay khaas ku yihiin tarkiibka masjiga ah iyo taniidka biayr alif ah iyo iyo udmd iyo cudmada mid kasta shuruuddiisina waynu ka soo baxnay wuxuu ku khatimay wuxuuna yidhi ismiga aynu ka soo sheekaynayna maalaynsarifkaa waa laska sarfin karaa buu yidhi sheekh ya ismiga aynu ka soo warramaynay waxaa banaan in la sarfiyo in la sarfiya iska banaan bu ku yidhi sheekh laakiin maxaa loo sarfinaya laba arrimood bu ku yidhi litanaasub waxbaa laisku munaasabaynaya shaygaabaa shaygan loo munaasabaynaya oo tusaale wuxuuna yidhi tanaasubka wuxuu usoo qaatay aayaddan qur'aanka qira'atu naafi salaasilan buu akhriyaya salaasilan muxuuna u munaasabaynayaa aklaalan iyo saciiran akhlaalan iyo saciiran de waa munsarif maadaama oo ay munsarif yihiin salaasila ay mafaa'ilahaydoo maala yansarifahay aayadahaasa loo munaasabaynaya iyadiina waa la iska tanwiininaya waa lilmunaasaba waxa kale oo loo loo sarfin karaa buu yidhi lidaruurati shicri oo yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu fii hayrihi qofka shaacirkaa waxa u banaan ayrkii waxaan u banaanayn labay u qaybsami buu yidhi daruuratu muujibatun lisarfi daruuro waajibinaysaba sarfiga in la sarfiya ay waajib noqonayso waata loo keeno liajli iqaamati lwasni sida qowlka imruqays inoo qoray shaarixiina qoray kitaabka idin qoray wa yawma dakaltu lkhidra khidra cunayzatin faqaalat laka lweylaatu inaka murjil bay tidha fadalla alcadaara yartamina bilaxmiha washaxmin kahudaabi dimiqsi lmuqatali taqulu waqad maala algabitu bina macan caqarta baciiriya mura alqaysi fanzili faqultu lahaa sirii waarkhii zimaamaha walaa tubici diini can jinaaki lmucallali fadalla alcadaara yartamina bilaxmiha waxaynu ku gaari doonaa mucalaqaadka mucalaqaadkan ku mari doonaa insha allah hasheedii baa waxa weeyaan hashiisii buu qalayaa waxa weeyaan kadibna dumar badan buu uqaybinayaa oo qiso dheer bay ahayd insha allah waynu gaari doonaa de wuu sii wado wuxuu yidhi wa yawma dakaltu lkhidra khidra cunaysatin wadkur waxaad xustaa yawma maalin xus buu yihi dakaltu aan galay alkhidra hawdajiya aan galay bu yihi khidra cunaysatin gabadha cunayse la idhaahdo hawdajeedii aan galay oo fa qaalat ay tidhi laka adiga ayuu kuu sugnaaday alwaylaatu hoogyaale inaka adigu mirjili mid ilugaysiinaya tahay mid ilugaysiinaya ayaa tahay imruqaysow waa cunaysa in adeertii ba ahayd faatima ayaa la odhan jiray afaatima ah, mahlan bacda hada tadalluli wain takun qad asmacti sarmii faajmili waxaan ku tegi doona mucalaqaadkana ku gaari doona maxalushaadkeenu waa maxay wa yawma dakaltu lkhidra khidra cunaysatin cunaysatin waa maxay waa taniiun lafdiy macnawiy saxiix wala la haddana muxuu yidhi cunaysatin buu iska yidhi waa lidarura de marka waa lidarura weeyaan daruura hayru muujibana way noqon kartaa acid dikra nucmani lana ina dikrahu huwa lmiskuma karartahu ya tadawacu acid dikra nucmani bu yidhi nucmaan ninka la ydhahdo hadalhayntiisa soo celceli bu yidhi nucmaanin baynu uga soconaa nucmaanin ziyaadatu alif wa nuun baa ku jira waayo aliftan iyo nuuntani maxay la saaxiibeen de saddex xaraf soo ma saddex xaraf bay la saaxiibeen markaa waa ziyaado haye maxaa loo tanwiiniyey marka maxaa loo tanwiiniyey waa lidaruura weeyaan waa lidaruura laakin muujibe ma aha buu wuxuu leeyahay haddii xitaa aan la tanwiinin wasanku wuu iska toosi lahaa laakiin waxa ku dhacaya waxa la dhaha zixaaf oo lagu barto faniga loo yaqaano alcaruud wlqaafiya fannigaasta iyadana lagu barta marka wuxuu leeyahy ismigii labada arrimood baa loo sarfin karaa ismigii maalaa yansarifka ah litanaasub baa loo sarfin karaa lidaruurati shicrina